بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويدفن ولا آس يا ميتك في لحد إيل بالغو آسيا mustaqbila alqiblati isagoo qiblada u jeeda laxdiga waxaa la yidhaahdaa waa iilka qabriga marka la qodo oo xabaasha qaybteeda hore la dhammeeyo xabaal bilaashta la dhaho ayaa meesha meydka la dhigayo laba qaab baa loo qodaa mar qabriga dhexdiisaa laga jeexaa bartamaha la jeexaa sida hadda nairobi aan samayno taa shaqi baa la yidhaahda ashaq marna qabriga dhankiisa qiblada xigta ayaa derbiga hoostiisa ayaa la sii qodaa markaasaa derbiga hoostiisa laga laga qodaa meel meydka la dhigo taana laxdi baa la dhahaa marka waa iilka meeshaan dhahno tan dhexda laga jeexayana waa shaqi midda qabriga dhankiisa qiblada oo derbiga hoostiisaa laga qodayana waa laxdi waay marka wuxuu leeyahay wayudfanu waa la aasayaa meydkii fii laxdin luxud baa lagu aasayaa yani wax weeyaan iil baa lagu aasayaa mustaqbila alqiblati isagoo qiblada ujeeda oo waa sunno meydka marka iilka la dhigo in qiblada loo jeediyo sida yani markuu tukanayay oo kale ayb shaqigu waa banaaya laftiisu midka dhex ka jeexiddaa waa bannaayah laakiin iilkaa ka fadli badan oo ka fiican marmarka qaarkoodoo laga yaabayo inuu derbigu dumo oo kale dhulku jilicsan yahay markaasoo kalena waxaa la qaadanayaa jeexiddaa la qaadanaya ayb wayusallu waa la siibayaa maydkii min qibali ra'sihi madaxiisa dhankiisaa laga soo siibayaa birifqin si dhimrin ay ku jirto si tartiibaa ah loo soo siibaya qibali ra'sihi waxaa laga wadaa maydka marka la keeno oo la doonayo shaygii lagu waday in laga soo siibo kadibna iilka la dhigo dhanka marka la seexinayo lugihiisa xiga ayaa meydka laga soo gelinayaa qabriga markaasaa madaxiisa lasoo hormarinayaa madaxiisay qabanayaan dadka qabriga ku jira qaardambihii baa saa usoo raacaya sidaa sida loo wadaa marka waxa la dhigayaa iilka la dhigaya maxaa la diidan yahay haddii dhanka kale laga soo geliyo oo dhanka marka la seexinayo midigta ahoo uu jiro ee madaxiisu jiro haddii laga soo gelin lahaa waxaa dhici lahayd marka la soo dejiyo in la kala wareejin loo baahdo soo ma in la wareejiyaa loo baahanaya leanna waxaa la dhanka midig in loo dhigo qiblada loo jeediyo soo ma laakiin haddii laga soo geliyo dhanka lugihiisu ay jirayaan markaa sida loo soo wado toos baa loo dhigaya qabriga loo dhigaya kala wareejin markaa u baahan maayo saasaa macnaha laga wada wayusallu waa la siibayaa min qibali ra'sihi madaxiisa dhankiisaa laga soo siibayaa birifqin si tartiibaana loo soo siibaya ayb sidaas xadiidkaa ku sugan xadiidka abu daawuudo cabdullaahi bnu yaziid alkhatmi saxaabigii ayaa qabriga xaaris in la yidhahduu qabriga geliyey xagga luguhu ka soo geliyey wuxuuna yidhi sunnadu waa sida fudaydkuna saasuu ku jira wayaquulu wuxuu leeyahay alladii midka yulxiduhu iil dhigaya midka meydka iilka dhigaya waxa uu dhahayaa bismi illaah wa calaa millati rasuuli rasuuliillaah bismi illaahi magaca ilaahay baan ku dhigaya wa calaa millati rasuuli illahi sal alla alay wasalam diinta nebiga korkeedaan ku dhigayaa waay bimacnaa ruux muslima inuu yahay bay tilmaamaysaa macnaha ayib sidaasina xadiidkaa tilmaamaya iyadana oo ruuxa budhigaha ah meydka ee ilka dhigaya markuu dhigayo saasuu dhahaya wayudajacu waa la seexinayaa fi lqabri qabriga waxa dhexdiisaa la seexinayaa meydka bacda an yucamaqa markii qabriga la dheereeyo kadib qaamatan istaag qiyaastii wa bastatan iyo gacanfidin gacmo fidin yani wax qiyaasteeda ayib maydka qabrigaa la dhex dhigayaa dhanka midig baana loo dhigayaa sida sunnada ah qibladaa loo jeedinaya waa kii inoo soo sheegay qabriga marka la dheereeyooo xabaalbilaashta marka la qodayo xabaasha qaybteeda yani wax way hore waahay marka la qodayo waa in aad loo dheereeyo oo qiyaas waxaa la gaadhsiinayaa qiyaas nin aan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn oo dhexdhexaada ah. intuu istaagoo gacmaha fidiyo saas way maanaa qaama waa istaagga bastana waa fidinta gacmaha inuu saa u fidiyo markuu intaas fidiyo waa inuu qabrigii aan laga arkinoo qabrigu intaa qodan yahay hoosuu qodan yahay waa in la dheereeyo saas weya ayb allahuma inay duruuftu diidda mooyaane sidaa waxaa loo yeelayaa bimacnaa xadiidkii nebiga wuxuu aha sal alay wasalam ee qoda oo waasiciya oo wanaajiya buu rasuulku sal alay waslam qubuurta sida qaalibka waxay ahaan jirtay dee waraabo iyo xayawaanaad dadka la bixiya waxbaa jiri jiray ama haddaba meelo badan jira marka waxaa la diidayaa meydka ama inay daadad ka socdaan wax ama xayawaan iyo wax gaadhaan waa la fogaynaa marka qabrigaad baa loo dheeraynaya wayudajacu waa la seexinayaa fi lqabri qabrigaa la seexinayaa bacda an yucamaqa marka la dheereeyo kadib qaamatan istaag nin istaagii iyo wabastatan iyo fidintiis rajul muctadila waay wayusaaxu yusaaxu waa la simayaa alqabru qabrigii waa la simayaa saxiga waxa dhulkaa lala ekaysiinaya ayb yusaaxu lqabru wax yar oo qadra shibrin abaa kor loo qaadaya dhul kor looga qaadaya ayib waxaa kaloo iyadana sunna an yusannam in loo sameeyo kurus loo sameeyo qaabka kuruska geeloo kale loo dhigo iyadana waa sunno yusataxa waxaa laga wadaa bimacnaa qabriga in kor loo dhisaayo ma la ogola kor in loo taago ayib maxaa yeelay nebigaa sal alla alay slam sidaa amrayoo cali bn abi aalib xadiidkiisii waa kii la diray qabri kor u taagan haddaad aragto sin oo dhulka la sin ilaa sawaytahu ayb walaa yubnaa la dhisi maayo calayhi qabriga korkiisa la dhisi maayo qubad ama dhismo ama muxuu ahay dhagaxyaan qabriga dushiisa waxba laga dhisi maayo waa inuu caradiisii lagu celiyo caradana lagu sisimo ayb wax yarna kor loo yaro qaado intaa wixii ka badanoo dhismo ah lama ogola waay walaa yujasasu lama nuuradeeyo yacni laa yubayadu biاljisi laguma caddeeyo nuuradda yacni nuurad lama mariyo nuurad iyo wixii la mida oo qurqurxin looma sameeyo ayib kullu dalika axaadiista nebigaa tilmaamayay sal alla alay wasalam oo xadiidka jaabir fii saxiixi muslim nebigu wuxuu rabay sal lla alay waslam qabriga in la nuuradeeyo in lagu fadhiisto in korkiisa la dhiso ayaa nebigu reebay sal alla alay wasalam ayib halkaa waxaad ka garanaysaa marka qubuurtan qubaduhu ka dhisan yihiin inay tahay bidco khilaafsan hadyigii iyo sunnadii nebiga salawaatu rabbi wasalam caleyh kala qaadna male cala asaxiix ninku ama saalix ha ahaado ama aalix ha ahaado qabri korkii in la dhiso hadyigii selafka maaha walaa ba'sa dhib kuma jiro bilbukaa'i oohin cala almayiti meydka korkiisa lagu ooyo <clears throat> intuusan naftu ka bixin ama markay naftu ka baxday kadib in la ooyo meydka korkiisa lagu ooyo dhib ma leh min ghayri nawxin dhawaaq iyo baroor la'aanteed walaa shaqi jaybin iyo jeeb jeexiddii la'aantii haddii oohinta qaylo iyo dhawaaq iyo baroor ayna la soconin maro la jeexjeexayiyo jeebka iyo marada kuleetigeeda inaad jeexdana ayna la soconin laakiin ay tahay ishaa ilmaynaysa qalbiguna waa murgaya intaasi dhib ma leh laanna waxay kutusaysaa naxariis kii nabigeennu sal alla alay wasalam ilmaha yarkaa <clears throat> wiilkiisii soomaah ibraahim oo naftu ka baxayso nabigu u yimi sal alla alay wasalam markaasaa nebigu sal lay slm wuxuu bilaabay inuu ilmeeyo markaasuu yidhi rasuul ilaahayow adiguna ma ooyi buu yidhi adiguna ma ooyi markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam yabna cawf inaha raxma ina cawfa waa naxariis buu yidhi ayib kadibna nebigu sal lla lay mid kaluu raaciyo ilmo kalaa ka timi markaasuu wuxuu yidhi ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzan walaa naqulu ila ma yurdii rabbana ishu way ilmayn qalbiguna wuu murgi laakiin waxaan rabbi uusan raalli ka ahayn naga soo bixi maayo ku hadli mayna way macnaa wa innaa la firaaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun inaadna faaruuqdana ibraahiimow waa ka murugsannahay marka dhib ma leh ishaa ilmaynaysiiyo qalbigaa murgayahay dhib male waa laakiin maxaa la diidan yahay in ay baroor iyo qaylo isu baddasho oo markaa waa dembi weyn oo xadiiska nebigu waa ki ah sal lla lay wasalam dumarka baroorta maalinta haddayna ka toobadkeeni maalinta qiyaamada waxaa la soo saarayaa iyagoo qaba sirbaal min qatiraan wa dircun min jarib ah, min jarab yacni diric oo cadha ah iyo sidoo kaleeto sirbaal oo ka samaysan baash muxuu ahaaye oo isaga dhan daamur ah daamur laami gubanaya ah ayaa mara looga dhigay marka ma bannaana baroortaa iyo qayladaasi ma bannaana washaqa jebina waa fal inaad ku kacdo fal aad kaga xun tahay waxa dhacay oo maalan inaad timaha googoyso inaad maryaha jeexjeexdo inaad wejiga dharbaaxdo inaad wax fal ku kacdo waa falna looma ogola qaylana lama ogola laakiin isha ilmadeediiyo oohintaasi aan qaylada ahayn dhib male manaa min hayri nawxin walaa shaqi jayb wayucazaa waa loo tasiyeynayaa ha wayucazaa waa loo tacsiyeynayaa ahluhu meydka ehelkiisa ilaa alaaati ayaamin saddex beri inta laga gaadhayo oo min dafnihi aaskiisa ka bilaabato maalintii la aase laga bilaabo ilaa saddex beri baa loo tacsiyeynaya yani dadka tacsiyeynaya ay u tegayaan ayb tacsiyadaasi waxaa la yidhaahdaa oo macnaha laga wadaa in dadka loo dardaarmo sabir tacsiyada sharciga waa saas in sabir loo dardaarmo meydkana loo duceeyo acdam allahu ajrak wa axsana cazaa'ak wa limayitika wa ina lilahi ma akhada walahu ma acطa wa kullu shayin cindahu biajal faxtasib ah, ajir raadsada oo ilaahay baa idin siiyey allihii ilaahabaa qaatay allah u dembi dhaafo ajir allah idinka siiyo bedel khayr qaba allah idinku bedelo dadkan musiibadu gaadhay in qalbiga loo dejiyaa tacsiyada sharciga wataa waxaa kaloo tacsiyada sharciga qayb ka ah maalmaha ay murugsan yihiin in shaqada jikada laga laga muxuu ahaaye loo qabto jigada loo galo raashinka loo diyaariyo shaqadii guriga loo qabto iyadana tacsiyaday ka mid tahay wixii intaa dheeraad ka ah waa tacsiye bidca ah in meydka markuu dhinto kadib guriga laysugu yimaado oo la fadhiisto oo meeshaasi lagu cunteeyo oo xolo lagu qasho oo maalmo la gabranaado oo qur-aan baa la ahrin la yidhaahdo waxaasi waxa wey waa waa tacsiye ayna diintu aqoonin waay waa bidca bal imaamu shaafici caleyh raxmat ullahi fi lum wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa imaamka madhabku wuxuu leeyahay wa akrahu lma'tam isu imaadka meydku markuu dhinto laysu imaanayo la kulmayo waan kahanayaa buu yidhi imamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuuna ku tiriyey isagiyo fuqaha fara badan inay ka mid tahay isu imaadkaasi min anniyaaxa baroortii shareecadu diiday ayay ka mid tahay buu yidhi saas maana soomaali marka madhab shaafici ma haysato masaladaa khaasatan madhab shaafici lagagama dayanin waa uun bidcooyin gadaal laga keenay wayucazaa waa loo tacsiyeynayaa ahluhu ehelkiisaa loo tacsiyeyn ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex beri laga gaadho min dafnihi aaskiisa laga bilaabo saddex beri maxay ugu ekeeyeen waxay leeyihiin inta badan murugtu iyo xanuunka qalbigu ilaa saddex beri buu jiri karaa waa soo dhimaya markuu baryo waqti maro waxaa isa soo dhimaya saddex beri wixii ka dambeeya waxay noqonaysaaba tacsiyada loo tacsiyeynayo inaaba dadkii musiibadii xusuusinaysaba ya waabad uga daraysaaba iyagoo halmaamay oo qalbigoodaba ka baxay oo muddoba ka soo wareegtayba haddee ninkii hebel ahaa inuu dhinto waa maqlay sabir allah idinka siiyo war adeeroo qalbigiisa waaba ka baxday maxaad u xusuusinaysa waxbaad u tartay mise dhib baad u geysay marka waxay leeyihin saddex beri kadib waa uun waranka unbaad ku milimlaysaa mooyaane waxba uma taraysa tacsiya waay leeyihin walaa yudfanu lama aasayo inaani laba ruux fii qabrin hal qabri dhexdii lagu aasi maayo ilaa lixaajatin xaaje in mooyaane ilaa baahi inay timaado mooyaane daruuro siday eh, mxuu ahaay eh, fuqahada qaar ka mida ka cabireen ama xaajaba ayb asalku waxa weeye in meyd kasta qabri gooniya loo qodo qabrigiisana gooni looga dhigo laakiin marka qaarkoodba waxaa imaan karta in meydadku bataan musiiba dhacdo ay adkaato mayd walba in yani loo sameeyo qabri gooniya loo qodo markaasoo kale waa laysla aasaya ayib marka laysla aasayana luxudka iyo iilka waxaa lagu hormarinayaa oo marka hore la iil dhigayaa midkooda xagga qur-aanka iyo diinta ku fiicnaa waa sidii nebigu samey sal lay wasalam dagaalkii uxud raggii laga laayay labalabuu nebigu sal lay wasalam qubuurta isula geliyey ayib saas wa laakiin asalku haddii aynan daruura ama xaajo keenin meyd kasta waa in qabrigiisa goonida loo qodo ayb masaaib baa marka qaarkood ka dhacdo yani waxa weeyaan dhulgariiryaa dhacaya marka qaarkood masaaib baa habsanaysa khalaa'iq baa baaba'aysa ama duruuf adag baa jirto nabadgelye darro oo mid walba in qabri goonida loo qodaa adkaanaysa markaasoo kale wey man kitaabu zakaati halkaasi janais baynu kaga soo baxnay halkan wuxuu ka gudagalay zakada kitaabkeedii tajibu way waajibaysaa azakaatu zakadii way waajibaysaa fii khamsati ashyaaa shan shay dhexdooday ku waajibaysaa sakadu waa tiirka labaad oo tirarka waxaa tiirka saddexaad oo tirarka islaamka ka mid a ku xiga yay ku xigta waa qadar yar oo xoolo khaasa ku waajiba qadar yar oo xoolo ah oo laazim ah xoolo gooni ana ku laazimaya tajibu way waajibaysaa azakaatu zakadii fii khamsati ashyaaa shan shay bay ku waajibtaa hantida bini aadamku dhaqdo shan shay oo ka mida maal iyo mood wuxuu doonay ha noqdee ayaa zaka ku waajibtaa sideedaba wa hiya shantii waxa weeyaan almawaashi waa xoolaha la dhaqdo kow waalahmaanu lacagaha waazuruucu beeraha zuruucdu waa badarka yani raashinka asaasigae la cunaa zuruuc la dhahaa yani e, e, muxuu ahay e, gallayda iyo sagayar-yarta iyo muxuu ahay bariiska iyo qamandida iyo zuruuc baa la dhahaa wathimaaru iyo midhihii himaartana waxa laga wadaa wuu faahfaahin doonaaye waa timirta iyo cinabka kuwaa himaar baa la dhihi raashinkan caadiga ee baxee bini aadamku noloshiisu u badan tahayna waxaa la yidhaahdaa zuruuc baa la yidhaahda waa jamcu zarcin wa curuudu tijaarati iyo alaabta ganacsiga ya badeecada ganacsiga iyaduna waa midda shanaad weeye shantaasi zaka ku waajibtaa shantii buu marka mid mid u gelayaa shuruudoodii iyo axkaamtoodii buu tafaasiisha gelaya marka fa ama almawaashi xoolaha la dhaqdo fatajibu way waajibaysaa alzakaatu zakadii fii alaaati ajnaasin saddex jinsi ama saddex nooc oo minhaa mawaashida ka mida saddex nooc oo xoolaha la dhaqda ka mida ayay sakadu ku waajibtaa wa hiya saddexdaasi waxa weeye alibilu waa geela waalbaqaru iyo lo'da waalghanamu iyo adhiga wa oo maxaa soo hadhay dee kuwo kaloo badan baa la dhaqda fardihii baa la dhaqdaayo baqashii baa la dhaqdaayo digaaggii baa la dhaqdaayo ilanmaashi marka wixii socdaa la layidhi sooma marka saddexdaa unbaa zaka ku waajibtaa waxyaalahan kale maya ayib wa sharaa'iu wujuubiha waxyaabaha kale waxay zaka kaga waajibi kartaa hadday ganacsi galaan haddii qasadku uusan haysasho iyo kaydsi iyo isticmaal uusan ahayn laakiin digaagtii ganacsi waad ka ganacsataa ama fardihii waad ka ganacsataa marka waxay noqonaysaa curuudu tijaaray noqoni markaa sooma marka alaab ganacsi wey markaa dhankaasay marka imaanaysa ayb wa sharaa'iu wujuubiha sakadaa waajibiddeeda shardiyaalkeedu waa sittatu ashyaaa waa lix shay saas weeyaan sakadu inay waajibto oo ay ku waajibto maxay xoolahaa la dhaqdo ee saddexda nooca ah. sakadu inay ku waajibto waxaa laga maarmaan ah oo waajibnimadeeda yacni looga maarmaan ah shuruud oo lix ah shardiga koobaadi waxa weeye alislaamu waa islaamnimo ruuxa gaalka ah saka kuma waajibto bimacnaa kama asaxaysay ka wada ayib waalxuriyatu iyo xornimo maxaa meeshaa baxay ya addoonkii ruuxa hadduu addoon yahay saka kuma waajibto maxaa yeele isaga iyo xoolihiisaba sayidkaa leh soo ma ayib walmilku iyo milkii lahaanshihii attaamu ee dhammaystirnaa waa inuu xoolahani milkigaaga lahaanshahaaga waa inay ku jiraan weliba lahaanshuhu dhammaystiran yahay haddaadan lahayn xoolahaadan lahayn sakadoodu kuma waajibto haddaad leedahay laakiin lahaanshuhu uusan dhammaystirnaynna saka ma waajibto ayib ah, lahaanshaha aan dhammaystirnayn maxaa ka mid a eh, waxay kuwa ku miaaliyaan maalan xoolo aada heshay ood bannaanka ka heshay markaad baadi hesho maxaa lagaaga baahan yahay baadida inaad yaahdiso soo sooma sanad id aad yaahdiso sanad kadib ya baad isticmaali kartaa sooma aday kugu wareegayo markaasaa isticmaali kartaa ayib sanadka aad gacanta ku hayso milkigeeda adaa leh laakiin milkigeedu taam ma aho waxaa dhici karta ciddii lahayd inay soo baxdo kuma tasarufi karti soo ma marka waa milki laakiin milki taama maaha waxaa ka mida oo qowlulqadiim ay ku miaaliyaan maalan xoolo lagaa xaday ama xoolo lagaa dhacay ama xoolo aad ninku lahaydoo kaa inkiray adaa iska leh laakiin miyaad ku tasarufi karta wax gacantaada ku jiro hadda aad isticmaali karta maye maya saas daraaddeed milkigaaga waa ku jiraa laakiin milki taama maaha saas daree shardi way milki haddana milkiyadu waa inay taam macnaa taamka laga wadaa bimacnaa inay xoolihii tasarufkaaga ku jiraan inaad adugu ku tasarufi karto oo in yani waxa wey aad isticmaali karayso markaas ayb wanisaabu weeye shardiga afraad annisaabu inay gaadho qadarka zakadu ku waajibaysa xoolaha badankood midba wuxuu leeyahay qiyaas hadday xooluhu gaadhaan zaka ku waajibayso hadday xooluhu qiyaastaa ka yar yihiinna zaka kuma waajibto qiyaastaasaa marka waxaa loo yaqaanaa nisaab loo yaqaanaa marka waa inay qiyaastii gaadhaan ayib oo zakadu ku waajibaysa walxawlu iyo sanad waa inuu sanad u soo wareego yaani markay gaadhay nisaabka markay gaadhay laga bilaabo sanad waa inuu soo wareego markaasay zaka waajibaysa maalan adhigaagii bishanu wuxuu gaadhay afartan bishan ku jirna soo safar maa safar buu afartan gaadhay ma haddaad saka ka bixine sagaal iyo soddon buu ku ahaa neef baa dhashay safar afartankii baa buuxsamay soo nisaabkii ma gaadhin nisaabkii waa gaadhay laakiin zaka kuma waajibin weli sababtu maxay tahay waa in xawl waa inuu sanad u soo wareegoo laga bilaabo markuu afartan dhammaystay oo nisaabkii gaadhay markaasaad kow ka leedahay waa inuu sanad soo wareego marka safarta xigta ayaad marka zakadii bixinaysa muddadaas sanadka ana waa inuusan hoos uga dhicin afartankii saas way maanaa sanadkuna waxay yidhaahdaan waa sanad qamari ah asana alqamariya waay waa sanadka yani waxa weye hijriga ee dayaxa bini aadamka laba oho qaarna waxay wax ku qiyaastaan qoraxda oo waa bilahan la yidhaahdo ama taariikhdan aan dhahno miilaadig oo kale islaamkuna taariikhdiisu waa qamari oo dayaxa ayaa wax lagu xisaabsadaa labadoodana waxaa u dhexeeya sanadkiiba taqriiban toban beri ugu yaraad baa udhexaysa ugu yaraan toban beri ilaan bilaha kala badbadno soo maa yaani midda qamariga ah waxaa laga yaaba bishu sagaaliyo labaatan inay noqoto soo ma sagaaliyo labaatan iyo soddon bay udhexaysa kuwan kalena bishu waxaa laga yaaba inay noqoto ya soddon iyo ko baa laga yaaba inay noqoto soddonay noqotaa laga yaaba hal bil baa noqota sooma marka halkaasaa faria waxaa ka soo baxaya sanadka qamariga iyo sanadka shamsiga faribaa mar walba udhexeeya adiga sanadkeed xisaabsanaysaa marka ya sanadka qamariga alawl wsawmu baa shardiga hanaad ah lixaada baan dhihi laha asawmu xooluhu inay foofaan ah, waa inay xooluhu foofaanoo soo daaqaan daaqaa ilaahay bixiyey inay soo cunaan waay maxaa meeshaa laga saarayaa xoolaha haddii la calfiyo oo ay xidhxidhan yihiin oo waxay ku nool yihiin calaf loo soo guray ama loo iibiye yahay markaa zaka kuma waajibaysa ayib wa ama alamaanu lacagihii lacagihii fa shay-aani waa laba shay oo zakadu ku waajibtaay aldahabu dahabkii weeye walfidatu iyo fidadii waa dahabka iyo fidada yacni qalinka ama silfarka wa sharaa'iqu wujuubi zakaati zakada waajibideeda shuruudeeda fiihaa ay lacagaha ku waajibtaana khamsatu ashyaaa waa shan shay inay zakadu ku waajibto lacagahana shuruud oo shan ah laga maarmaan ah alislaamu walxuriyatu walmilku ataamu wاlnisaabu wاlxawl waa uun shantii soo maa shantii hadda aan soo marnay ee xoolaha nool loo shardiyeeyey unbaa lacagahana shardi u ah shantii shardi hal unbaa laga reebay oo ah foofitaan laanna lacagi ma foofto soo ma lacagta dahabka iyo fidada iyo ma foofayaan maya shardigaa unbay xooluhu la dheer inta kale waa isku shardi wa ama azuruucu beeraha azuruucu badarka fatajibu waxaa waajibaysaa azakaatu zakadii baa waajibaysaa fiiha dhexdeeda bialaati sharaaia saddex shardi bay ku waajibaysaa an yakuuna waa inuu yahay mima yasracuhu waxay beertaan alaadamiyuuna bini aadamku waxay beertaan waa inuu yahay ah, waxyaalaha bini aadamuhu beerto horta waa inuu zarcigu yahay ayib sida maalan raashinadan caadiga ay cunaan qamandida iyo shaciirta iyo bariiska iyo gallayda iyo waxyaalahaas waa waxay aadamigu beertaan waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay shardiga labaad quutan waa inuu yahay quud mudakharan oo la kaydsado waa inuu yahay cunto kayd geli karta muxuu meeshaa ku saarayaa wuxuu ku saarayaa waxyaalaha aadamigu beerto laakiin aan kayd geli karin oo maxaa ka mida maalan khudaaraha ka mida waxaa ka mida rumaankaa ka mida ya furuudka furuudka o dhan ba halkaa gelaya sida maalan rumaankaoo kale tiinka lowska tufaaxa mxuu ahaay baashan la yidhahdo liinta somalit waxay leeyihiin sax waa wax bini aadamku quuto waana wax bini aadamku beerto laakiin kayd miyay geli karta ya kayd ma geli karto ah, qamandidu mudda iska oli laakiin tufaaxu wax yar hadduu yaallo soo ma baaba'ayo saas waa markaaba la cuno waa saas daraaddeed waxay leeyihiin wa an yakuuna waa inuu yahay quutan quud waa inuu yahay mudakharan oo la kaydsan karo kayd geli kara waa inuu yahay shardiga labaad waa wa an yakuuna waa inuu yahay nisaaban nisaab waa inuu yahay qadarkii sakadu ku waajibaysayna waa inuu gaadho zarcigu gaadho wa huwa nisaabkaasi waxa weeye khamsatu awsiqin waa shan ratirar laa qishra qub uusan ahaanin calayha korkeeda awsuq waa jamcu wasqin wasqiga waxaa la yidhaahdaa wadaadadeennu waxay ku fasiri jireen hal ratirar hal yani hal mar rati wuxuu qaadi karaa wasqi la yidhaahda marka shan rar bay noqonaysa wayan u tegi doonaa tafaasiisheeda wuxuu yidhi marka laa qishra calayha aan qub korkeeda ahaan qishriga wuxuu ka wadaa marka laga sakaynayo qubka korka ka saaran la xisaabin maayo maxaa yeel qubka lama cunay leeyihi qubka korka ka saaran la cuni maayo qashinka iyo qubka iyo marka laga saaro oo ay saafin noqoto taasaa macnaha laga sakaynaya qiyaasteedu macnaha <coughs> taasaa intay noqoto laga sakaynaya ayib maxaa yeele lama cunay leeyihi wixii aan la cunina dee seke la saari maayo wa ama athimaaru laakiin hadda aada bani aadamku yacni eh, heerka uu gaadhay waaba cuntada ugu fiicanba qubkaa iyo eh, baalkli mxuu ahaay eh, eh, mxuu ahaay ya ah, waxyaalaan yani ka baxa n badarka ka baxaay yani taqriban hadda waxyaalaha ugu qiimo badan buuba ka mid yahay aada loo isticmaalo ayib wa ama athimaaru himaartii fatajibu way waajibaysaa azakaatu zakadii way waajibi fii shay-ayni laba shay oo minhaa ka mida timaarta oo maxay yihiin labadaasi waa kuwe amaratu nakhli timirta midhaheeda wa amaratu lkarmi iyo cinabka midhihiisa karmigu bimacna alcinab waay waa kii nebigu dhihi jiray karmi ha dhihina muminka muxuu ahay magacaa iska leh cinab baa laasla cinab in la yidhahdo ayb wa sharaa'iu wujuubi zakaati zakada waajibideeda fiihaa dhexdeeda ay ku waajibto shuruudeedu arbacatu ashyaa waa afar shay yacni sakada waajibiddeeda ay ku waajibto himaarta shuruuda looga baahan yahay arbacatu ashyaa waa afar shay alislaamu waalxuriyatu waalmilku attaamu wاlnisaabu soo intii un ma ah, waa intii <coughs> lacagaha loo shardiyanaya wa ama curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisa iyo alaabtiisu fatajibu way waajibaysaa azakaatu zakadii fiiha dhexdeeda bisharaa'iqi almadkuurati shuruudihii lasoo sheegay fil ahmaani lacagaha dhexdooda aan ku soo sheegnay shuruudahaas sababtood bay ku waajibayn ah, shuruudihii aan lacagaha usoo sheegnay markii la helo ayaa ganacsigana zakadu ku waajibtaa oo lacagaha maxaan soo sheegnay soo shantii maaha waa shantaas liish sababtu waxa weeyaan alaabta ganacsiga iyo ganacsigu sidiisaba alaabta laf ahaanteeda sakadu kama baxdo laakiin maxay ka baxdaa alaabta qiimaheeday sakadu ka baxdaa qiimaha alaabtuna muxuu yahay waa lacag soo ma yacni ganacsigaaga markaa la yidhaha markaad sake ka bixinayso waa inaad qiimayso qiimaha suuqa ku qiimayso markaad qiimayso qiimaha soo baxay alaab mahe lacag baa soo baxay soo ma lacagtaasaad ka sakaynaysaa marka oo qiimihii badeecada ah sidaas daraaddeed baa ah, yani ganacsiga zakadiisa iyo lacagaha zakadoodu waa isku shuruud leanna asalku waxay u wada noqonaysaa waa un lacag laga zakaynayo soo ma isku shuruud bay noqonayaan marka ayib faslun wa walu nisaabi alibil halkaasuu marka wuxuu ka gudagalay inuu faahfaahiyo shantii sakadu ku waajibaysee nooc nooc walba nisaabkiisa qadarka sakadu kaga waajibto iyo waxa laga bixinayo tafaasiisheedu galay marka faslun buu yidhi wa walu nisaabi alibili geela nisaabkiisa ka ugu horeeyaay hamsun waa shan geela qadarku sakadu kaga waajibaysa u horaysa markuu gaadho waa shan shan neefoo geela wixii ka yar saka laguma leh <coughs> bimacnaa afar neefoo geela iyo wixii ka yar saka laguma leh shan markuu gaadho yuu nisaabkii ugu horreeye galay wa fiihaa dhexdeeda waxa ahaatay shanta dhexdooda waxaa ahaatay shaatu neef adhi ah fiihaa waxaa ahaatay oo laga bixinayaawa oo ka go'aya shaatu neef adhiga neefka adhiga ah hadduu ida yahayna waa inuu sana dhammaystay jadaca hadduu riyo yahayna waa inuu laba sano dhammaystay oo uu yahay markaa aniya neefkaasi ama waa laba jir adhicad ah ama waa hal jir sanad jir ida ah neefkaasaa laga bixinaya <coughs> wa fii cashirin tobanka dhexdoodana waxaa ahaaday tobanka neefee geelaa dhexdooda waxaa ahaadoo ka waajibaya shaataani laba neefoo adhia ayib wa fii hamsata cashara shan iyo tobanka dhexdoodana shan iyo toban neefoo geela dhexdooda waxaa ahaaday oo ka waajibaya alaau shiyaahin saddex neefoo adhi ah wa fii cishriina labaatanka geelaa dhexdooda waxaa ahaatoo ka waajibaysa arbacu shiyaahin afar neefoo adhi ah adhigaasoo dhan yani da'diisa waa taa aan soo sheegnay wa ayib labada la sheegay wixii u dhaxeeya awqaas baa la yidhahdaayo wax laga soo qaadayo ma jiro soo inama dhihin shan bay ka bilaabataa soo maha waa hal neef oo adhi ah. toban markay gaadhaanna waa laba neef inta u udhaxaysana wax ka soo qaad male awqaas bay dhahaan saas maanaa yani waxa weeye lix hadduu gaadho toddoba hadduu gaadho siddeed hadduu gaadho sagaal hadduu gaadho neefkii uun weye weli markii neefka tobnaad uu gaadho bay laba noqonaya haddana kow iyo toban labiiyo toban saddexiyo toban afariyo toban ilaa intaa uu ka gaadhayo weli waa labadii neef soo ma shan iyo toban buu gaadhay neefkii saddexaad baa laazimayay sidaas wey marka marka tiradaa dhexdeed laga boodayo wax ay soo kordhinaysa ma jirto saas wey ayb wa fii hamsin wa cishriina shan iyo labaatan dhexdooda waxaa ahaatay shan iyo labaatan neefoo geel ah dhexdooda waxaa ahaaday oo ka waajibaya bintu makhaadin a bintu makhaadin neef yaani nirig waay nirig laba jir ah waxaan u ah, eh, nirig hal sano jirta sanadkii labaadna gashay ayaa ka waajibaysa bintu makhaad makhaadka hooyadeed baa loo idaafeeyo makhaadku hooyadeed baa riman makhaadku bimacna alxaamil hooyadeed baa riman marka waa ina hooyo riman way hooyadeed baa rimanoo hooyadeedii iyada dhashay baa waxay ku jirtaa da'dii labaad bay sidaayo riman tahay leanna geelu labiyo toban bilood wuu sidaa yaa uurkuu ku sidaa ilmaha labiyo toban bilood markuu sido labiyo toban biloodoo sannad ana wuu nuujiyaa labiyo toban bilood markuu nuujiyo oo uu ka go'o ilmihii ka go'o labiyo tobankaa bilood kadib wuu rimayaa marka soo ma tii sannadkii hore la dhalay ee labiyo toban bilood la nuujinahay markii sanad u dhammaado sanadka labaad hooyadeed sooma rimana a marka taasaa waxaa la yidhahdaa bintu makhaad mid nirig ah oo hooyadeed riman tahay da'dii iyada ku xigtay taasaa ka waajibayso laga bixinaya waay maanaa ayib wa fii sittin wa alaaiin soddon iyo lix dhexdooda waxaa hadoo ka waajibaya bintu labuunin ina hooya caanaley mid hooyadeed caana leedah oo muxuu ahaaye ay yani wa geelu markuu gaadho soddon iyo lix neef waxaa lagalaga bixinayaa iyadana nirig ama qaalin ee hooyadeed caana leedahay hooyadeed caana leedahay maxay tahay oo laga wada bimacnaa laba sanay jirtaa sanadkii saddexaadna way gashay hooyadeed markaa waxay nuujinaysaa da'dii iyada ku xigtay bay nuujinaysaa soo saas maa ah, sanad iyadaa la nuujinahay sanadna tan uurka ku tan ah iyada ka dambaysaa uurka ku jirtay sanadkii saddexaad baa waxaa dhalatay tii iyada ku xigtay ayadu maxay tahay markaa hooyadeed markaad ugu abtirisa maxaad dhihi waa bintu labuun ina hooya caanaley waa ah, hooyadeed baa caanaley ayb wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix dhexdooda waxaa ahaaday oo afartan iyo lix markuu geelu gaadho waxaa ka waajibaya xiqatun baa ka waajibaysa mid mudatay xiqa mid mudatay oo istaahishay wey macnaha maxay istaahishay oo mudatay in la rarto ama in la fuulo ama in la abaahiyo ratigu abaahiyo yacni geelu afasjir iyo wixii ka dambeeyo sida qaalibkaa ku rimaa marka waa qaalin gaadhay sanadkii afraad bay gashay sanadka afraad hadday gashana waa xilliga ay gaadhay inuu ratigu abaahiyo oo ay rinto saas way macnaa xiqa saasaa loo yidhi ama ma ahe xilli ay gaadhay weeye in dadku bini aadamku uu gaadiid ka dhigto oo la rarto haddiiba rarasho loo baahdo ama la fuulo ayib wa fii ixdaa wa sitiina lixdan iyo kow dhexdooda waxaa ahaaday oo ka waajibaysa jadacatun baa ka waajibaysa jadacatunna waxa weeyaan waa midda ilka dhacsato sanadkii shanaad bay ku jirtaa waa qaalin sanadkii shanaad ku jirta wey macnaa wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix dhexdooda waxaa ahaaday bintaa labuunin laba qaalmoodoo hooyadood cana leedahay laba qaalmoodoo hooyadu albiican laba qaalmoodoo sanadkii saddexaad galay wa hooyadoodna da'dii iyaga ku xigtay ay nuujinayso wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow dhexdooda waxa ahaaday xiqataani laba qaalmood oo sanadkii afraad ku jira wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo kow iyo labaatan dhexdooda waxaa ahaadoo ka waajibaya alaau banaati labuunin saddex qaalmood oo hooyadood ay nuujinayso yacni sanadkii sanadkii saddexaad galay waay ayib saddex qaalmood uma markaa kadib meeqaan haynaa marka ugu dambayn waxaan gaadhnay boqol iyo labaatan iyo kow intaa wixii ka dambeeya qaaciduu ku siinaya marka aad raacanso miisaan buu ku siinaya wuxuu ku yidhi marka uma markaa kadib fii kulli arbaciina afartan kasta dhexdooda qaalin sanadka saddexaad ku jirta wa fii kulli hamsiina konton kastana waxaa dhexdooda ahaaday xiqatun mid sanadkii afraad gasha saa ku soco marka sooma wixii intaa ka dambeeya qaacidadaa qaado afartankana bintulabuun ka bixi kontonkana xiqo ka bixi kaba soo qaad wixii dhinacna raaci waayo qaybsami waayana waxbaha ka soo qaadin maalan kaba soo qaad wuxuu gaadhay geeli meeqa boqol iyo soddon boqol iyo soddon waxaad u kala qaybisaa konton iyo afartan maxaa soo hadhay ya soo kuma dheen konton iyo afartan meeqa haye maxaa soo hadhay afartan kale marka laba afartanaad iyo ee hal konton waa maxaa ka waajibaya marka laba binti labuun iyo hal xiqo geelii maalan wuxuu gaadhay boqol iyo afartan qaybi haddana laba konton iyo afartan maxaa waajibaya laba xiqo iyo hal bintu labuun boqol iyo konton buu gaadhay waa meeqa saddex xiqo boqol iyo lixdan buu gaadhay afar bintu labuun leanna waa afar afartanaad soo maa faqis calaa haada saa ku soco marka soomadaa fahm tirada hore inaad xifdido unbaad u baahantahay laakiin marba haddaad boqol iyo labaatan iyo kow soo gaadho miisaankaa qaado marka afartan iyo konton on u qaybi kontonkana xiqa ka waajibi afartankana bintolabuun ka waajibi wixii tiro ee dhexda isgaari waayena tuur saas waxaa xusid mudan sidoo kale tirooyinkan hadda uu inoo sheegay sidii tii hore oo kale weeyaane tirada u dhaxaysa labada tiro u fiirso maalan ina yidhi labaatan iyo shan iyo maxay isku xiga ya iyo soddon iyo lix soddon iyo shan iyo wixii ka hooseeya tii horay raacsantah bintu makhaad waay soddon iyo lix markay soo gaadho baa wax isbeddelaya ta ku xigta muxuu yidhi afartan iyo lix soo maaha afartan iyo shan iyo wixii ka hooseeya tii horay raacsan yahay soo ma socota macnaha waxa weeye wixii dhexda ku jiraayey mar walba ta horay raacayaanoo isbeddel ma keenayaan saula sod awqaastaan idin sheegay faslun wa walu nisaabi albaqari lo nisaabkeeda ama qadarka sakadu kaga waajibto ta u horaysaay waxa wey waa alaaثuuna soddon soddon neefoo lo-a waaye soddon neef haddii lo ka yar tahay laguma leh wa fiiha soddonka dhexdooda waxaa ahaaday markay soddon gaadho tabiicun ya tabiicun baa ahaaday hooyadii raace hooyadii raace macnaha yacni wax weeyaan waa eh dib yar dibiga yarka ahee jira muxuu ahaay eh, sanadka jira ee hooyadii daaqa u raaca kaasaa tabiic la yidhahdo ah. bimacnaa weli hooyadii kamuusan madax bannaanaanin hooyadii uu iska daba socdaa waa sana jir marka saasaa tabiic loogu bixiyey marka sana jir waaye kaasaa laazimaya geel markay lo'du soddon gaadho wa fii arbaciina afartankii neefe ee lo'da ah dhexdooda waxaa ahaaday musinnatun a mid ilkaheedu ay dhammaystirmeen oo la ilka baxday yani waa qaalin qaalin lo' waaye oo iyadana laba sano dhammaysatay laba sano jir waa qaalintaasaa ka waajibaysa wa calaa haada kaa korkiisa abaddan weligaa faqis ka qiyaas qaada buu ku yidhi marka miisaankaa ku soco soddonkiina waxaad ka waajibisaa dibi yaroo sano jir ah afartankiina waxaad ka waajibisaa qaalin ya laba sano jirta sidaa ku soco marka lodii konton bay gaadhay waxbaa isbedelay maya ka soco afartan bay gaadhay waxaan u jeedaa lixdan bay gaadhay maxaa waajibay laba soddonaad bay noqon kartaa soo maha a ah, laba soddonaad laba tabiic baa ka waajibaya laba dibi oo sana jiraa mid walba yaa waajibaya toddobaatan bay loodii gaadhay qaybi afartan iyo soddon saas ma tabiic iyo iyo musinna siddeetan bay gaadhay laba musinno waayo sagaashan bay gaadhay saddex tabiici waay faqis calaa haada saa ku soco marka loolaydu waa dhib yarta iyadu loodu ma dhib badno iyada dhanba laba jumle inta layna siiyey baa kadibna miisaankii layna siiyey faqis calaa haada geela iyo arigaa waxoogaa u bahan ayb faslun wa awalu nisaabi alghanami adhiga nisaabkiisa ama qadarka zakadu kaga waajibta u horraysaay arbacuuna waa afartan meesha ay ka bilaabani adhiga nisaabkiisu waa arbacuuna afartan waay afartan neefoo adhigu markuu afartan gaadhay saka ku waajibtaa wixii afartan ka yar saka laguma leh wa fiiha afartanka dhexdooda waxaa ahaadoo ka waajibaya shaatun neef adhi ah jadacatun ya jadacatun oo sano jir ah, ah. jadacatun oo min adda'ni ida ah aw amase aniyatun mid laba sano jirta oo min almaczi riye ah. ah yaani idaha iyo riyuhu way kala hor koraan iduhu markay sanad joogaan waa neef dhammaystiran riyuhu laba iyo wax ku dhow bay ku soo gaadhi karaan heerkaa sidaas daraaddeed neefka idaha hadduu sanad gaadho saka wuu galaa sakaa lagu bixin riyuhuse yaadhi cadku waa inuu laba sano gaadho markaasaa saka lagu bixin karaa saas daraaddeed buu kala qaado wuxuu ihi wa fiiha dhexdeeda jadacatun baa ahaaday yacni waxa weeye mid sanad dhammaysatay sanadkii labaadna gashay oo min adda'ni ida ah aw amase haniyatun mid muxuu ahaayey dhammaystiratay laba sano sanadkii saddexaadna gashay oo min almaczi ah wa fii miatin wa xdaa wacishriina boqol iyo labaatan iyo kow neefoo adhi ah dhexdooda waxaa ahaatoo ka waajibaya shaatani laba neefoo adhi ah bal sida loo booday fiiri afartan ilaa boqol iyo labaatan iyo kow inta u dhaxaysa halkii baa ka waajibaya yani boqolka neef boqol iyo toban boqol iyo labaatan halkii neefbaa weli waajiba markuu boqol iyo labaatan iyo kow dhashay kowgaasaa neef dilahaya reebaadihu waa nacib yihiin kaas labaatan iyo koobaad boqol iyo labaatan iyo koobaad leanna waa waa waxar yar ama orgi yar oo dhashayoo tacbaana neef weyn buu la kacayaa marka marka ma ay jecla marka boqol iyo labaatan iyo kow markuu gaadhay shaataani laba neef oo adhiya wa wa fii mi'atayni labadii boqol iyo wa iyo hal laba boqol iyo iyo mid laba boqol iyo kow markii adhigu gaadho dhexdooda waxaa ahaatay alaau shiyaahin saddex neef oo adhiya ayib markii kowgaasa sidoo kale laba boqol waa laba neef soo ma tii hore raacsanta laakiin laba boqol markuu hal neef ku darmado kow ay ku darmato markaasaa neefka saddexaad laazimaya ah, ayib wa fii arbacumia afar boqol dhexdooda waxaa ahaatay arbacu shiyaahin afar neefoo adhi ah ayib afar boqol bay markaa u boodaysaa soo ma saddex boqol maxaa ka baxaya ya saddex boqol waxaa ka baxaya saddex neef saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaalna weli saddex neef saddex markuu afartan isxidho ayaa markaa waxaa waajibaya afar neef uma markaa kadib buu miisaankii ku siinayaa marka uma markaa kadib fii kulli mi'atin boqol kasta dhexdiisa waxa ahaatay shaatu neef adhi boqol boqol markaa u qaybi soo ma wixii boqol ka yarna waxba ha ka soo qaadin shan boqol markuu gaadho buu neefka shanaad laazimaya lix boqol markuu gaadho baa neefka lixaad laazimaya toddoba boqol neefkii toddobaad baa laazimaya sidaa boqol boqolkaa kuwad marka adiga marka wixii afar boqol ka dambeeya way macana ayib sidaasi uu sheekhu u sheegay ama mu'alifku uu u dhigay geela iyo lo'diiyo adhiga waa sida axaadiista nabigaa saa ugu cad salawaatu rabbi wasalaamu calayh faslun waalkhaliiaani labada wax isku darsaday alkhaliiaani meesha wuxuu ka gudagalay labadii ruux laba ruuxoo xoolo midba gooni u leeyahay bay xoolahoodii isku darsadeen xoolahaa laysku daray way isku sakoobayaan isku darkaa laysku daray ama nin walba xoolihiisa si gooniya zakaha u gaadhaan ama yaysan u gaadhin xataa mid walba hadduu markii xoolihiisa loo soco ayna gaadhin nisaab gaadhin laakiin markii laysku daray ay nisaab isla gaadheen zaka ku waajibaysa ayib wuxuu yidhi marka walkhaliiaani labadii wax isku daray labadii xoolaha isku darsaday yusakiyaani way sakaynayaan zakaatalwaaxidi hal ruux zakaduu bixin lahaa oo kaley sakaynayaan hal ruux sakadii laga rabay ayay isaga sakaynayaan oo sakada ka bixinayaan oo xoolahooda ka bixinayaan macnaha ayib bisabci sharaa'iطa toddoba shardi sababtood macnaa toddoba shardi markii la helo ayay xoolahaa isugu jiraay hal ruux sakaduu ka bixin lahaa xoolihiisoo kale ka sakeynaya kadibna ayagaa dib isugu noqonayo qaybsanaya wixii baxay nin walba qiyaastiisa ayb shardiga koobaadi waxa weeye idaa goortii kaana uu ahaado almaraaxu meesha xooluhu baryaani waaxidan waa inuu mid yahay maraaxu waa meesha uu xooluhu fadhiistaan ama xerada ay galaan ama meesha habeenkii ay fadhiistaan baa maraax la yidhaahda a meesha xooluhu baryaanoo fadhiistaan labada xoole ay isku dareen waa inay isku meel yihiin oona kala socnayn hadduu mid walba meel gooniya xooluhu u fadhiistaanoo xero gooniya u leedahay markaasi isaga sakayn maayaana waa kala saaranayaan sakadana shardi koowaad waa marka maraaxa oo meesha xooluhu fadhiistaan waa inay isku mid yahay waalmasraxu masraxuna waaxidan waa inuu mid yahay masraxaasi waa meesha xooluhu daaqaan ka dhig daaqooda macnaha waa lagu fasiraa waxaa kaloo masraxa lagu fasiraa xoolaha marka xerada laga dareeriyo subaxdii oo la foofinahayo intaan la dareerinin meelbaa laysugu ururiyaa si isu soo gaadhaan kii xerada ka soo baxay iyo kii horay u baxay meelbaa laysugu celiyaa reeraha duleedkooda ah halkaas laysugu geynayo intayna dareerinna waxaa la yidhaahdaa masrax waa la yidhahdaa labada macnaba way ku fasiraan culimmadu wlmasraxu masraxuna waaxidan waa inuu mid yahay wraaci meeshaa muxuu idin qorayaa almarca alraaci baa ka fiican wraaci xoolo jirkuna waaxidan waa inuu mid yahay ninka xoolaha la jirana oo ilaalinayana waa inuu hal mid yahay oo labadooda ka dhaxeeya hadduu raacigu u kala duwan yahay oo ninba nin qawsaaro xoolo u raaca uu gooni u samaysto markaasi maya waalfaxlu neefka qoodhiihna waa xiddan waa inuu mid yahay faxligu waa neefka labka ah ee xoolaha rimiya soo ma ratiga qoodha ah dibiga qoodha ah orgiga wanka soo maaragti faxli baa laisku yidhahda waa neefka qoodhe wax riminaya waay waa inuu hal mid yahay hadday kala socdaan oo yidhaahdaan war aniguna yaani waxa weye ratigayga baangeelayga gooni baan rati ugu darsanaya adiguna rati kusoo darso ma soconayso waaba hadday laba rati aad isu keeni kartaan waay waalmashrabu cabbitaankuna waaxidan waa inuu mid yahay meesha ay xooluhu ka cabbaanna darkaa laga wadaa darkuna waa inuu mid yahay oo hadday webi ku aroorayaan haddii ceel laga waraabinayo muxuu ahaay haddii il laga waraabinayo meesha ay biyaha ka cabayaan iyo darkuna waa inay ku midaysan yihiinoo ayna u kala socnayn waalxaalibu lisaha xoolaha soo lisaayana waaxidan waa inuu mid yahay ninka xoolaha u dhiil qaadahayee soo lisaya isaguna waa inuu hal yahay ninba mar soo liso hadduu rabo wuxuu leeyahay aimada sharaxday qaar ka mid waxay leeyihiin kaasi shardi maaha shardi meehe yani waa un mxuu aha iska istixbaab lakin shardi in laga dhiga maaha wa mawdicu alxalbi meesha lagu lisayo xoolahana waaxidan waa inuu mid yahay xoolaha markii la lisayo meesha ay joogaan ay taagan yihiin ama fadhiyaan ee lisiddu ka dhacaysana waa inay midtoo xoolihii isku jiraan haddii la helo shuruudda toddobada ah xoolaha waa la ysaga sakaynaya ayib halsakaa la wada bixinaya bimacnaa waxay keenaysaa xoolaha isku darkooda laysaga sakaynayo marna waxay keenaan culays marka marna takhfiif bay keenaan mar culays bay keenaanoo maalan kaba soo qaad nin labaatan neef buu lahaa ninna labaatan neef buu lahaa way isku darsadeen shuruudda aan sheegno o dhan baa laga wada helay maxaa laga rabaa hal neef baa ku waajibaya hadduu nin walba goonidiisa u daajisan lahaana ya waxbaba kuma waajibeenba waa madhabka shaaficiyada ayib marna takhfiif buu keenaayo ninna afartan buu leeyay ninna afartan buu leeyay markaasay isku darsadeen waa meeqa siddeetan soo ma ayib maxaa ku waajibaya maxaa laga rabaa hal neef hadday kala mari lahaayeenna mid walba neef baa ku waajibi laha haddana hal neef baa ka baxayo neefkii unbay wadaagayaan oo qaybsanayaan qiimihiisa soo maarati marka yani xoolahan laysaga sakaynayo isku jira marna takhfiif bay keenaan marna cuslayn bay keenaanoo wax siyaada abaa yimaada sidaas daraaddeed baa xadiiska waxaa ku yimid xoolo isku jirana lama kala saaro kuwo kala baxsanna layskuma daro khashyata sadaqa iyadoo zake laga cararay oo reebaadiyaha marmarka qaarkood waxay sameeyaan hadday dantu ku jirto ku yaraanaysa zakada baxaysana dantu ku jirta inay isku daraanna waa isku darsanaya soma sida siddeetankii boqolkii neefa adhiga laba nin baa kalale way isku darsadeen hal neef bay rabaan marka inay ka bixiyaan neefkii labaad bay meesha ka saarahay waa rag ree magaala soo ma marna muxuu ahaa isku darku wuxuu keenayaa takhfiif markan kala saaridaa keenaysa marka adoo zake ka cararaya xoolo isku jira ha kala saarin xoolo kala marna kala socnaana ha isku darin adoo zake ka cararaya waa ka xadiiska nebigu sal l sl nooc taxaayula waa hada wabilahi towfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali sxbi wslem